bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlعaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii الradd clى اljahmiya والzanaadiqة liimaami أhli الsuna أxmed ibn xambal عalayh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay jahmiyada iyo afkaartoodii ku saabsanayd ilaahay sifaatkiisa tabaaraka wa tacaala inoo soo sheegay inay alla u diideen tabaaraka wa tacaala wixii sifo uu sheegtay oo qur-aanka ah ku yaalla ama sunnada nebiga sal alla alay wasalam ku sugan iyagoo muujisanaya inay ilaahay nasahayaan tabaaraka wa imaamku marka wuxuu sii wadaa doodii iyo niqaashkoodii buu sii wadaa qaala axmedu axmed wuxuu yidhi imaam axmed wa qulnaa waxaanu nidhi huwa isagu shay-un shay yani allah tabaaraka wa tacaala shay ma yahay oo shay ma lagu ilaaqi karaa waay faqaaluu waxay yidhaahdeen jahmiyadii huwa isagu shay-un waa shay laa kal ashyaa'i laakiin shayaalka kale la mid maaha ayib faqulnaa waxaanu idhi markaan ugu jawaabnay inna shaya shayga alladii kaasoo laa kal ashyaa'i sheeyada kale aan la mid ahayn qad carafa way garteen ahlulcaqli dadka caqliga leh waxay garteen annahu kaasu laa shaya wax jira inuusan ahayn maba jiraba waxaas fa cinda daalika kaa agtiisa ayaa tabayana ay caddaatay linnaasi dadkii waxaa u caddaatay annahum jahmiyadu laa yu'minuuna inaynan rumaysnayn bishayin waxba inaysan rumaysnayn walaakin yadfacuuna laakiin waxay eh, yani ka fogaynayaan yadfacuuna waxay ka riixayaan oo ay ka reebayaan can anfusihim nafyaalkooda xaggooda ashuncata xumaanta qubxiga iyo foolxumada iyo dhaleecada bima shay sababtii yuqiruuna ay qirayaan oo min alcanaaniyati waxa muuqda ah yacni waxay muujisanayaan bay rabaan inay ceebta iyo qubxiga isaga fogeeyaan laakiin waxay rumaysan yihiin ma jiro wa wuxuu halkaa kaga hadlay imaamku ee jahmi ibnu safwan ayaa wuxuu dhihi jiray in allaha shay markaasuu haddana wuxuu dhihi jiray shay laa kal ashyaa kelimadaasi shay-un laa kal ashyaa macno saxana way yeelan kartaa macno khaladana way yeelan kartaa macnaha saxda waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala waa shay isagaa isku sifeeyey isku itlaaqay inuu shay yahay shaygaas daatuu leeyahay sifaad buu leeyahay afcaal buu leeyahay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisu ashyaada kalee makhluuqa ah ma shabbahdo la mid ma macnahaas sax wey macnahaasi waa sax sidaas daraaddeed buu imaam axmed caleyh raxmatullaahi macnaha kama doodayo waaba madhab ahlusunna waljamaca sidaa aba allah tabaaraka wa waxaa lagu itlaaqi shay siduu qur-aankaba ku sheegay laakiin sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa laa kal ashyaa yacni ma shabaho muxuu ahaay la mid ayib intaa marka laguma diidana laakiin shayun un laa kal ashyaa ujeeddo kale iyagu ka leeyahay waana mid ay culimada sunnadu fahansan yihiin waay dadka qaarkoodna laga yaabo inay ku khaldaan maxay ka wadaan waxay ka wadaan laa kal ashyaa waxay ka wadaan nafyu shabahi min kulli wajhin allah tabaaraka wa tacaala waa shay laakiin ashyaada jirta wax uu la wadaago dhinacba ha ahaatee wejiba ha ahaatee si alla si dooniba ha noqotee waxyaabaha jira wax uu la wadaaga ma jiro bimacnaa waxay ka wadaan shay-un laa yushbihu alashyaaa biwajhin min alwujuuh waa shay laakiin ashyaada kalee jirtaay ma shabaho kalama dhaxeeyo weji wujuuhda ka mida kalama dhaxeeyo macnaha haddii la yidhaahdo wuxuu ku soo baxayaa waxaan jirin see waay waxyaalaha jiro oo dhan khaaliq ha noqdo makhluuq ha noqdo waxaa jira wujuuhda qaarkeed oo ka dhaxaysaa jirta maxay noqon kartaa maalan makhluuqa waxaa lagu sifeeyaa wujuud waxaa la leeyahay waa mawjuud khaaliqana waxaa lagu sifeeyaa wujuudoo waxaa la dhahaa mawjuud soo ma allah waxaa lagu sifeeyaa oo muxuu ahaayey lagu itlaaqaa shay makhluuqaadkana shay baa la dhahaa soo ma allah tabaaraka wa tacaala daatadiis makhluuqaadkana daataa la dhihi wax ka dhaxeeyaa jira marka jiro oo dhan wixii jiro oo dhan waxaa ka dhexeeya wuxuun ka dhexeeyaa jira wujuud jiritaankaa ka dhexeeya maalan kaba soo qaad jiritaankaa ka dhexeeya jiritaankii ka dhaxeeyey haddaad inkirto oo aad tidhaahdo ma jiro jiritaankii wixii jiray oo dhan ka dhexeeyey khaaliq iyo makhluuq wuxuu doonay ha noqdee haddaad u diiddo bimacnaa waxaan jirinoo kaleu noqonaya marka waa shay laa kal ashyaa waxay doonayaan inay dhahaan waa shay laakiin wax uu waxyaalaha jiro oo kaloo dhan la wadaaga ma jiro sidaas daraaddeed afcaal ma laha sifaadna ma laha asmaana ma laha daato lagu sheegana ma jirto maxaa yeelay intaa haddaan ku sheegno waxyaalihii kale jiray ayuu wujuuhda iyada ah kala mid noqonaya xalku muxuu yahay marka inaan nidhaahno waa shay laakiin waxyaalaha kale jiroo dhan wuxuu la wadaaga maba jira waxaan waxyaalaha jira waxba la wadaagin oo weji wujuuhda ka mid a xataa aan la wadaagin waxaan jirin ah, haddaad tidhaahdo ila waa kaan sheegnay haddaad tidhaahdo laa kalashyaa bimacnaa wujuudkii jiritaankii ashyaada kale kula mid maaha shaynimadii kula mid maaha yacni waxay noqonaysaa waxaan kula mid ahayn waxyaalaha kale shaynimada ama jiritaanka aan kula mid ahayn waxaan jirin buu soo baxaya macduum buu soo baxaya waxaan jirin buu soo baxaya ujeeddadoodu marka waxa weeyaan waa ujeeddadaa we sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi dadka caqliga leh waxay garteen mar haddaad u diideenba inuu waxyaalaha waxa jira oo dhan ka dhaxeeya haddaad u diideen waxaan jirin buu soo baxay sidaas daraaddeed inaydan waxbaba rumaysnayn baa markaa halkaa ka soo baxaysa ayb adiga waxa weeye cuqalada oo dhan waxay isla ogol yihiin in waxyaalaha ee jira khaaliq ha noqdo makhluuq ha noqdo ashyaada jirta oo dhan waxaa jira waxyaaba ay wadaagaan oo iska shabahaan sidaas daraaddeed baan qur-aanka kariimka kuma imaanin walaa sunnada nebiga kuma imaanin nafyu shabahi can illaah laakiin maxaa ku yimid nafyu lmili can illaah soo ma laysa ka milihi shay nafyu lmiliya yaa qur-aanka iyo sunnada ku yimid amaa nafyu shabah kuma imaanin lanna shabaha iyo miliyada maxaa udhexeeya miliyada waxaa u dhexeeya inuu dhinac walba iyo si walba ula mid noqdo sifaadkiisa afcaashiisa daatadiisa miliyadaasoo inuu dhinac walba kala mid noqdo ama suroobi karto shabahana maxaa la yidhaahdaa shabaha waxaa la yidhahdaa xataa hadday uun meel un shay un hadday isaga ekaadaan shabah baa la yidhahdaa inta kaleoo dhanna isku khilaafaan marka shabaha qur-aanka iyo sunnadu ma diidin laakiin waxay diideen miliyaday diideen farqi baana udhexeeya labadaa iyada macnaheedu waxa weye marka imaamku wuxuu doonaya inuu yidhaahdo cuqalada oo dhan oo aan khaas ku ahayn dadka kutubta ku soo degay kutubta ilaahay rumaysan khaas kuma aha laakiin cuqalada oo dhan waxay rumaysan yihiin wax kastoo jira khaaliq iyo makhluuq waxbaa ka dhexeeya maxaa ka dhexeeya jiritaankaa ka dhexeeya waxaad leedahay allaahu mawjuud soo ma waalmakhluuqu mawjuud soo jiritaan kama dhexeeyo allaahu shay waalmakhluuqaatu shay shaynimadu waa ka dhexaysa soo ma daatadii makhluuqii daatuu leeyahay allana daatuu leeyahay magaca daatanimo waa ka dhexeeya laakiin muxuu kala baxayaa daatadii sifaadkeedii baa lagu kala baxaya jiritaankii baa lagu kala bixiyo jiritaanka allana waa mid daa'im ah jiritaanka makhluuquna waa mid wakhti leh jiritaanku waa ka dhaxeeya laakiin jiritaankii baa kala baxaya daatadu waa ka dhaxaysaa laakiin way kala baxaysaa shaynimadaa ka dhaxaysa laakiin shaynimadii baa kala baxaysa haddaad marka shaynimadii aslanba u diiddo oo wujuudkii iyo jiritaankii u diiddo oo aad tidhaahdo maba jiraba markaa wuxuu soo baxayaa wax macduumoo jirinoo kalu soo baxaya ujeeddada marka ay leeyihiin shay-un laa kal ashyaa ujeeddadoodu waxa weeyaan inay ilaahay ay jiritaankiisaba anfiyaan oo ay waxaan jirinoo kaluu marka ku soo baxayaa macnaha wey macnaha marka imaamku cali raxmatullaahi uu muxuu ahaayey uu fahansan yahay sidaas wey macnaha shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa sii sharxayo sii caddaynaya wuxuu leeyahay walamaa qaaluu huwa shay laa kalashyaa calima ala'immatu maqsuudahum markay dhaheen ilaahay waa shay laakiin ashyaada la mid maaha ayay a'immadu waxay garteen ujeeddadooda way fahmeen maxaa yeele wuxuu uhi faina almawjuudiin laa budda an yattafiqa fi musamma shay waxyaalaha jiro oo dhan magaca shay ah waa inay wadaagaan faida lam yakun hunaaka qadrun ittafaqa fiihi aslan hadduuna jirin qadar ay isku waafaqsan yihiinoo ka dhaxeeya hadduusan jirin lazima an yakuuna jamiican hayra mawjuudin waxaa ka laasimaya kulligood inay noqdaan waxaan jirin wa haada mima yucrafu bilcaqli waa waxyaalaha caqliga lagu garan caqligaasi ama caqli iimaan le ha noqdo ama caqli gaala ha noqdee cuqaladu waxay wada fahmayaan sidaas daraaddeed wuxuu yidhi walihaada qaala alimaamu axmed faqulnaa ina ashaya aladii laa kalashyaa qad carafa ahlu lcaqli inahu laa shay shayga aan ashyaada kale oo dhan waxba kala dhaxaynin weji wujuuhda ka midaba aan kala mid ahayn kaasi inta caqligale waxay fahantay inuusan wax jira ahayn ayb wuu sii wado wuxuu yidhi fabayana ana hada mima yucrafu bilcaqli wa hada mima yuclamu bisariixi اlmacquulaat wlihada kana qowlu jahmin almashhuuru canhu aladii naqla canhu caamat الnaas ana allaha laa yusama shaya lana dalika bizacmihi yaqtadii atashbiih adugu waxay leeyihin haddaan dhahno ilaahi waa shay sida qur-aanku sheegay ama aan idhaahno mawjuud oo intii isaga iyo khalqigaba lagu wada ilaaqi jiray haddaan sugno waxaa ka dhalanaya ilahiy khalqigiisu inay shabahaan shabah baa ka dhalanaya waxay dhaheen sidaas daraaddeed waa inaan diidnaba laa kal ashyaa ha wujuudkiisa wixii noocaasoo dhan waa inaan diidno nin kastoo caqlilana wuxuu og yahay khaaliqa iyo makhluuqa musama shay waa ka dhexeeya musama alwujuud waa ka dhexeeya musama daat waa ka dhexaysa allana waa lagu iطlaaqaa khalqigana waa lagu iطlaaqaa wax kastoo jirana waa lagu iطlaaqa wixii ilaaqa loo diidoo la yidhaahdo laga anfiyo bimacnaa wuxuu noqonayaa macduum aan jirin buu soo baxaya marka sifaadkii ay lahaayeen mawjuudaadku intay u diideen baa waxay ka dhigeen shay macduumoon jirin laa kalashyaa macnahaasay marka iyagu u wataan sidaas way macnaha ayb aan ku laabanno mar kale qaala axmed wuxuu yidhi waqulnaa waxaanu idhi huwa isagu shay-un alla ma shaybaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen yani qur-aanka kariimka ah allah tabaaraka wa tacaala shay isagaa isku iطlaaqa qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah sooma ayad baa jira qur-aanka kariim ka midoo ilaahay ku ilaaqaya inuu shay yahay sooma marka waqulnaa huwa shay faqaaluu waxay dhn huwa isagu shayun waay laa kalashyaa hadalka waxaynu nidhi macno saxan uu yeelan karaa macno khaladna wuu yeelan karaa huwa shay-un kal ashyaa hadday ka wadaan allah waa jira makhluuqaadkuna waa jiraan soo ma allana waa shay makhluuqaadkuna waa shay laakiin allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisu tan makhluuqaadka la mid ma aha oo ashyaada kala mid ma aha alle dhanka sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo daatadiisa macnaha sax bay ku yihiin soo ma waana macnaha ahlusunnuu qabaan kaa kama wadaan marka ee anfintii ay ilaahay ka anfinayaan wax kastaba wuxuu gaadhsiiyey inay ka anfiyaan sifaadka ka dhaxeeya khaaliqa iyo makhluuqa waxay wadaageen bay u diideen markaasuu wuxuu noqday waxaan jirinoo kaleu ku soo baxay faqulnaa waxaanu dhi buu yidhi imaam axmed cali raxmatullah ina shaya shayga alladii shaygaasoo laa kal ashyaa'i ashyaada oo kale aan la mid ahayn xagga jiritaanka iyo shaynimo lagu itlaaqo aan kala mid ahayn qad carafa way garteen ahlulcaqli dadka caqliga iyo garashada leh ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee waxay fahmeen annahu kaasi laa shay a wax jira inuusan ahayn ah, wax jira ma ah ayb fa cinda daalika kaa agtiis su-aashaa markii la weydiiyey saana ay uga jawaabeen jawaabtoodiina la fahmay fa cinda daalika kaa agtiis ayaa tabayana waxaa cadaaday linnaasi dadka waxaa u caddaaday annahum iyagu laa yu'minuuna inaynan rumaysnayn bishayin waxba inaysan rumaysnayn ah, yacni wixii jiray sifaadkiisiiba hadday diideen waxba inaynaysan rumaysnayn baa soo baxay soo ma waxbaba inaysan rumaysnayn walaakin yadfacuuna haddayna waxba rumaysnayn alle waa shay laa kal ashyaa maxay u leeyihin intaa maxay u muujisanayaan waxay u muujisanayaan walaakin yadfacuuna waxay reebayaan can anfusihim nafafyaalkooda ashuncata qubxiga iyo xumaanta xumaantii loo jeedin lahaa iyo eedayntii iyo wixii yacni muuqday ee foosha xumaa ayay iska riixayaan bimaa yuqiruuna waxa ay qirayaan sababtii bay isaga riixayaan oo min alcanaaniyati ya waxa muuqda ah shayun laa kal ashyaa bay muujisanayaan shayun weeye laa kal ashyaa ooy u muujinayaan inay ilaahay jiritaankiisa sifaadkiisa ogol yihiin taa muujisiga ay muujisanayaan bay isaga fogaynayaan xaqiiqada madhabkooda foolxumadiisa si aan loo dhaleecayninoo loogu xumayn bay waxoogaa isku qarinayaan way maanaa meeshaas way maanaa ayb kadib imaamku haddana mar kale wuxuu u gudbay taasi waa dadka caqliga leh ama allaha caabudaan ama yaysan caabudin ama gaal ha ahaadeen ama muslim ha ahaadeene intaasi waa inay isla ogol yihiin ciddii diidana waxaan jirin buu markaa caabudaya ayib kadib wuxuu u gudbay dadka mu'miniinta ah ee ilaahay caabuda ayuu haddana u soo gudbay wuxuu yidhi marka fa idaa qiila markii la yidhaahdo lahum iyaga waa jahmiyada faman tacbuduuna yaad caabudaan yaa waaya ciddaad caabudaysaan qaaluu waxay dhahayaan nacbudu waxaan caabudaynaa man yudabbiru cidda maamusha amra haada alkhalqi makhluuqan arrinkiisa cidda u talisee maamushaanu caabudnaa ayib intaas sax ma tahay waa sax allaha kownkan cidda maamusha ee u talisa baanu caabudaynaa bay leeyihi faqulnaa markaasaa waxaanu nidhoon weydiinnay haadaa kan alladii kaasoo yudabbiru maamulaya amra haada alkhalqi makhluuqan arrinkiisa ka maamulayeed caabudaysaani huwa isagu majhuulun ma midaan la garanayninba oo laa yucrafu aan lagu aqoonin bisifatin wax iyo tilmaan ah kan kownka maamulaya ad caabudaysaan ma midaan la garanayninba oo wax sifo oo lagu sheegoba aan lahaynoo lagu garta miya qaaluu waxay yidhahdeen nacam ha kan kownka maamulaya en caabudayno lama yaqaano wax sifo oo uu kaga socan yaho lagu gartana ma leh fa waxaanu nidhi qad carafa waa garteen marka almuslimuuna muslimiintu annakum idinku laa tu'minuuna inaydan rumaysnayn bishayin waxba inaydan rumaysnayn innamaa tadfacuuna waxaad un reebaysaan anfusikum nafafyaalkiina waxaad ka reebaysaan ood iska fogaynaysaanun ashuncata qubxiga iyo foolxumada bimaa tudhiruunahu waxa aad muujisanaysaan sababtii ayaad qubxiga iyo foolxumada isaga fogaynaysaan ood isaga riixaysaan mooye inaydan waxbaba rumaysnayn oo caabudin ayay muslimiintu fahmeen waa tanna waa tii bay ku yara dhowdahay taa hore waxay ahayd cuqaladoo dhan bay ka dhexaysa tanna waxay ka dhaxaysaa oo u yaallaa dadka ilaahay caabuda inta ilaahay caabuda bay tanina u taallaa tani maxay tahay marka ayib wuxuu ka wadaa hadalkan yacni wuxuu kula hadlayaa muslimiinta ilaahay caabuda sida sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi talbiis uljahmiyaha uu ku fasiray oo ku caddaynaya cibaadada marka la yidhahdo cibaado cibaadadu waxay xambaarsan tahay oo ku jira qasdu lmacbuud wa iraadatihi midkaad caabudayso inaad u qasado oo aad doonto yani markaad caabudayso ama tukanayso ama baryayso ama xusayso soo maa qalbigaaga iyo qasadkaagu kaad caabudaysuu la jiraa ma tahay mise maa qasadka iyo doonitaanka midkaad caabudaysa aad u qastaysee doonaysana waxaa ka laasimaya inaad garanayso yaa inaad garanayso waa cid aadan garanaynin seed ugu qasti seed u baryi seed u caabudi seed u wax u weydiisani maba garanaysid soo inaad garata kama horayso yaani cibaadada asal waxaa u ah qasad iyo iraada asal u ah soo ma cidda la doono ee loo qastana waa cid la garanayo ee cid majhuula ma ah markay markay yidhaahdeen kownkan midka maamulaan nu caabudaynaa haddana waa majhuuloo wax sifa a ah ma leh dadka ilaahay caabuda waxaa u caddaaday marka inayna nimankani waxay sugayaan iyo alle ay rumaysan yihiin oo ay sugayaane caabudayaan inaysan jirin munaafiqiin waa maxaa yeelay hadday cibaado sax caabudayaan alla sifaad lebay caabudi lahaayeen waxaan sifaba lagu aqoonin looma qasti karo halkaa waxaa ka soo baxay marka sifaadka ilaahay ee ilaahay lagu garan lahaa ee addoommadiisa uu kaga socnaa ee loogu qastayey ee lagu caabudayey sifaadkii markay inkireen haddana ay leeyihiin midaan sifaad lahayn baan caabudaynaa inayna waxba caabudaynin baa soo baxay oo ay yihiin munaafiqiin isqarinaya inay yihiin saas wey macana ayb bimacnaa si kale marka loo yidhaahdo sifaadkoo la inkiro waxay ka dhigan tahay daatadiioo la inkiray sooma ma sifaadkoo la inkiro waxay ka dhigan tahay daatadiioo la inkiray annaga markaan ilaahay caabudayno haddaan mu'miniintana waxaan caabudaynaa alle sifaad leh oo khalqigiisa kaga soocan tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa waxaan caabudaynaa alle qalbiganaga ay ku jirto in uu na og yahay soo ma oo cilmi leeyahay inuu na arkayo inuu na maqlayo inuu nool yahay soo ma inuu awood leeyahay inuu naxariisto soo ma sifaadkaa aan ku naqaanno ee qalbigaaga ku jira baad ilaahay ku caabudaysaa ood ugu qastaysaa oo aad wax ku weydiisanaysaa ood ugu tukanaysaa soo saas maaha ayib haddaad sifaadkii oo dhan meesha ka saarto oo aad tidhaahdo mid jira laakiin aanan garanaynin wuxuu sifo leeyahay baan caabudaya waxaan jirin baad caabudaysaa marka leanna wixii jiray waa inuu sifo yeesho soo ama khaaliq ha noqdo ama makhluuq ha noqdee wixii jiraay waa inuu leeyahay sifo iyo tilmaan uu kaga gedisan yaho kaga soocan yahay wixii kale haddii sifaadkii oo dhan laga saaro oo loo diido oo cilmiga loo diido oo maqalka loo diido oo nolosha loo diido oo wixii sifa uu lahaa oo dhan la inkiraayay waxaan jirin buu ku soo baxaya sidaas daraaddeed mid kownka maamula oo aan sifo lahayn baan caabudaynaa wax jira ma ahee waxaan jirin baad caabudaysaan waa kaasi maba jiri karaba caqlan walaa sharcan wax la fahmi kara maba sidaas daraaddeed sifaatka ilaahay markay inkireen bimacnaa waxaan jirin waxaan jirin bay caabudayaan way manaa ayb taana wuxuu yidhi waxay u taallaa adiga labada hadal ka hore iyo ka dambe ka horena wuxuu u jeedinayaa dadka caqligale oo dhan baa fahmaya intii kala dhexaysay wixii jira oo dhan wixii ka dhaxeeyey markaad inkirto waxaan jirin baad soo saartay marka tanna waxa weeyaan kan la caabudayo wixii lagu caabudayay ee uu kaga gedisnaa makhluuqiisa iyo sifaadkiisii uu lahaa markaad inkirto waxaan jirin buu soo baxaya sifaatkii markaad inkirto haddana waan caabudayaa aad leedahay waxaan jirin baad caabudaysaa sidaas daraaddeed ibaatu sifaat yaa waxaa ka dhalanaya daatadii inay oo saxaad rumaysantahay i jiritaankeeda macna faidaa qiila markii la yidhahdo lahum iyaga faman tacbuduuna yaad caabudaysaan qaaluu waxay dhahayaan nacbudu waxaan caabudaynaa man yudabbiru cidda maamulaya amra haada alkhalqi makhluuqan arrinkiisa cidda maamushee u talis ayaanu caabudaynaa faqulnaa waxaanu nidhi marka haada kan alladii kaasoo yudabbiru maamulaya amra hada alkhalqi makhluuqan arrinkiisa kan maamulayaad caabudaysaani huwa isagu majhuulun miya midaan la garanaynin miya oo laa yucrafu lagu garan maayo miya biifatin wax ifa ilan maxaa lagu yaqaanaa mid ifa lagu yaqaanaa sooma sidiisaba ama khaaliqa ha noqdo ama makhluuqa ha noqdee ifa lagu yaqaanaa sooma haddii sifadii meesha laga saaro majhuul buu noqona waxaan jirin oon la garanayn buu soo baxaya ayib qaaluu waxay yidhaha marka nacam ha kownku maamulaa intaasaan wujuud mulaqa jiritaan aan sifo lahayn kownkan buu maamulay intaasaan ku caabudayna intaan umbaan garanaynaa qaaluu waxaydhi nacamha faqulnaa waxaanu nidhi qad carafa marka waa garteen almuslimuuna muslimiinti annakum idinku laa tu'minuuna inaydaan rumaysnayn bishayin waxba ya yani waa laydin fahmay si fiican baa laydin fahmay wax alla waxaad rumaysantihiin inaysan jirinna laydin garay muslimiintu oo say ku garteen muslimiintu leanna muslimiintu waxay garteen cidda aad caabudaysahay qasab ee qalbigaagu u qastayo eed wax ka rabto waa inuu sifaad leeyahy soo ma mar haddaad sifaadkii diiddeen inaydaan waxba caabudaynin baa soo baxday marka waa laydin fahmay wey innamaa tadfacuuna waxaan aad muujisanaysaan oo mid kownka maamulaan caabudaynaa iyo warkiinnan iyo waxaan aad muujisanaysaan innamaa tadfacuuna waad uun reebaysaan an anfusikum nafafyaalkiinna waxaad ka durkinaysaan oo ka reebaysaan ashuncata qubxiga iyo foolxumada iyo dhaleecayntii laydin dhaleecayn lahaa bimaa tudhiruunahu waxaad muujisanaysaan sababkiisa ayaad macnaha isaga reebaysaan yacnii munaafaqnimadan aad islaamnimada muujisanaysaan iyo inaad ilaahay caabudaysaan intaasaad isku qarinaysaan qubxigiinna iyo foolxumadiinnana isaga reebaysaan laakiin inaydaan waxba rumaysnayn waxbana aydaan sugaynin waxbana aydaan caabudaynin baa soo baxday sidaas weyaan ayib cid kasta oo ilaahay caabudda xataa gaalada ilaahay caabuddaay waxa ay caabudayaan sifaad buu u leeyahy soo ah, sifaad buu u waxay caabudayaan inuu nool yahay bay rumaysan yihin soo inuu wax siin karay rumaysan inuu awood leeyahay bay rumaysan yihin soo saas maa waxaan sifaba lahayn qalbiguna maba sawiran karo umana qasti karayo soo ma waxaan sifaba lahayn wax lagu tilmaamaba lahayn qalbiga bini aadamkuna ma rumaysan karo mana sawiran karo mana u qasti karo wax kama raadsan karayo maba caabudi karayo sidaas daraaddeed cidda aad caabudayso waa inuu sifaad leeyahay sifaadkiisana aad garanayso sifaadkiisaana aad ku caabudaysa wey haddii sifaatkii aad inkirtoo tidhaahdo maba jira waxaan jirin baa soo baxaya marka saas way macanaa sidaas daraaddeed waad isqarinaysaan wey faqulnaa lahum markaasaa waxaan ku nidhi haddana waa su'aal kale haadaa kan alladii kaasoo yudabbiru kownkan maamulaya alladii kii miyaa kallama la hadlay muusa muuse la hadlay ya wakalama allaahu muusa takliima soo maahayd war kan kownka u taliye ee aad caabudaysaani sheegaysaan inaad caabudaysaan ma kii nebi muuse la hadlayba qaaluu waxay yidhaahdeen lam yatakallam ma hadlin walaa yukallimu maba hadlaba horayna uma hadlin ya caadana uma maba hadlaba hadal ma maxaa yeelay lianna alkalaama hadalku laa yakuunu ma ahaado ilaa bijaarixatin xubin mooye markii hadal la helayo oo hadal soo baxayo hadalkaasi waa inuu xubin ka soo baxo waa inuu af iyo bishimo iyo carab waa inay afkawaa inay hadalka soo saaraan waaljawaarixu xubnuhuna manfiyatun waa kuwo la diidayoo ilaahay loo diiday bay dheh ya war kanaad caabudaysaani ma hadlaa nebi muuse kii la hadlay ma maya maya maya maya ma hadlay dhehe yaa kanaan caabudayno mid hadla ma ah oo kii nebi muuse la hadlay maaha maya maaha ayib mana hadlo maya ma hadlo maxaa yeele haddaan dhahno wuu hadlaa waxaa ka dhalanaysa isagiiyo khalqigiisii inaan isku shabbahno maxaa yeele hadal xaggee ka yimaaddaa hadal waxa wuxuu ka dhashaa bay leeyihiin xubin haddaan idhaahna ilaahay wuu hadlaa meeshaa waxaa ka soo baxaysa inaan ilaahay u sugno wixii hadalka keeni jiray oo xubnaha ahaa taasina waxay keenaysaa ilaahay khalqigiisao isku shabbahay si aan taa uga cararno marka xubnihiina aan ayna meesha u soo gelin hadalkii ka dhalan lahaana waa inaan anfino nidhaha maya hadal ma jiro hadal ma jiro maxaa yeele xubnaa ka laazimay saasa ilaahay hadalkiisii iyo sifadii hadalka ay ay ku diideen oy meesha kaga saareen ayib qur-aanka kariimka ah alla tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu sheegay cidda aan hadlin cibaado ma mudna gar iyo xaq uma leh in la caabudaba ya cidda hadasha oo hadal leh alla hadal hadla oo sifatulkalaam leh ayaa cibaado mudan laakiin waxaan hadlin oo jamaad ah yaa waxaan hadlin oon hadli karin ilaahnimo ma mudna qur-aanka kariimka allah tabaaraka wa tacala markuu ka hadlayay qisadii ree bani israa'iil markay dibiga caabudeen fa akhraja lahum cijlan jasada lahu khuwaar faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi maxaa ka dambeeya afalaa yarowna anlaa yarjicu ilayhim qowlan walaa yamliku lahum daran walaa nafca war dibigeen ay caabudayaani miyaynan arkaynin inuusan hadalba soo celinayn iyo dheefna inuusan u milkinaynin kuwan caabudaya miyaynan arkaynin waxaan dhib iyo dheef haysanin lama caabudo waxaan hadal lahayn hadal jeedin karinun addoommadiisa la hadli karinna lama caabudo soo maha sida dibigaa iyo dhagax iyo geed maba hadli kara adeer maxaad ka caabudi soo maa ayaguna waxay yidhaahdeen kanaan caabudaynaay ma hadlo hadduusan hadlin muxuu noqday marka ilaah cibaado mudan maaha marka allaha cibaadada mudani sifaadkiisa waxaa ka mida inuu hadlo soo ma addoommadiisa la hadlo hadal ka soo fulo saasaa sifa u ah. kale iyadana fii suurati alacraaf isla qisadaa lafteeda alla wuxuu idhi alam yaraw annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila dibiganay caabudeen war miyaynan arkaynin inuusan laba hadlayninba war waxaan laba hadlayninba dibigii uu saamiri sameeyey maantana hadday la hadlaan oo ay baryaan waxweydiistaan way hadal u jeediyaan u jawaabi maayo war waxaan hadlaynin oon kuuba jawaabaynin oon baryadaada aqbalaynin oo aan waxba taraynin ma waxaasaa ilaah hadduu ilaah xaqa yahay wuu hadli oo hadal baa sifadiisa sidaas way macnaa ayib ta labaad weeye hadalka kama laasimayso inuu xubin ka soo fulo hadalku laazim ma aha inuu af iyo carab iyo bishimo iyo ka soo fulo laazim maaha waana meesha inkaartu kaga dhacday waay maxaa yeelay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi soo ma jirin dhagax salaami jiray soo ma jiro ya dhagax salaami jiraa jira oo xadiista ku sugan oo mucjizaadka nebigeenna ka mid aha sal la alay slam dhagaxu afna ma lahayn bishimana ma lahayn carabna ma lahayn geedkii nebigu sal alay wasalam uu ku khudbayn jiray ee markuu intuusan mimbarka samaysanin geedkii uu fuuli jiray ku khudbayn jiray jiriddii geedka markii nebigu mimbarka loo sameeye uu ka degay soo geedkii ma ma reemin oo geedkii ma hadlin oo ma ooyin oo sawd ma bixinin af ma lahayn carabna ma lahayn soo ma jeed bishimana ma lahayn adiga fahn waa masaladan horey u soo marnayo dhibku wuxuu kaga dhacayoo nimankan haystaay waxa weeyaan firaqdan luntay markii ilaahay iyo sifaadkiisa laga hadlayo baa markaaba qalbigooda shaydaan wuxuu ku soo tuurahayaa makhluuqaadkii ay yaqaaneen bay markaaba aadayaan war waxa laga hadlayo waa allah waa khaaliq waa kownkan midka maamula idinkuna meesha aad aadeenoo caqligiin iyo maskaxdiinnu aaday waa makhluuq iyo sifaadkiisa sifaad makhluuq iyo mid khaaliq waa kala duwan yihi sidaas daraaddeed markii hadal la sheego markaaba wuxuu u degdegayaa fahamkoodu makhluuqii ay arki jireenoo afka iyo carabki iyo xubnaha lahaa war xaggaa ha aadine allaah baa laga hadlayaa allah haddii laga hadlayana makhluuqiisa la mid ma ah hadduusan la mid ahaynna makhluuqii ha uga qiyaas qaadanina marka sifaatkiisa laga hadlay sidaas weyaan marka labaduba ma hadlinoo hadal in loo diido haddana la yidhaahdo waan nasahaynaayo makhluuqii inuu shabahaan ka nasahaynaa waa madhabkooda w sidaas wya wuxuu yidhi imaamku marka faidaa goortii samica uu maqlo aljaahilu ka aan garanayninee jaahilka ah qowlahum hadalkooda markuu maqlo oo ah markuu maqlo ilaahay hadal ma leh hadal uma ogolin oo maxaad uga ogolaan weydeen calashaani waxaan diidannahay haddaan hadal u sugno makhluuqii buu shabbahayaa hadalkoodaa markuu maqlo ruuxa aan waxgaradka waxba garanayn yadunnu wuxuu u malaynayaa annahum iyagu min ashaddi innaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin tacdiiman weynayn lilaahi ilaahay la weyneeyo dadka kuwa ugu weynayn ugu daran oo ugu fiican weynaynta alle inay yihiin baa yuu u qaadani jaahilka aan garanayn maxaa yeelay madhabkoodu wuxuu ku salaysan yahay waa sida iyagu sheegayaanoo dadka dhaadhicinayaane ilaahay baan nasahaynaa subxaana allah ilaahay baa nasahan hadal buu ka nasahanya maxaa yeele khalqiguu shabihi soo ma jeed ilaahay baa nasahan oo muxuu ka nasahan yahay maqal buu ka nasahan yahay maxaa yeele haddaan inaa waxbuu maqlayaa buu shabbahayaa ilaahay waa ka nasahan yahay ilaahay baa nasahanoo cilmi buu ka nasahan yahay maxaa yeele haddaan nidhaahno cilmi buu leeyahay kii khalqiguu shabbahayaa marka waa ka nasaheen jaahilku markuu intaa maqlo wuxuu u qaadanaya wallaahi nimanka nimanka ka khatarsanba oo ilaahay weynayntiisa kaga fiican maba jiranba soo ma maxaa yeele dhan maxaa u geey waxaanoo dhan waxaa u geey ilaahay bay nasahayaan jaahilka wax magaradkaa way khaldayaanoo wuxuu moodayaa dadkani dad ilaahay weynaynayo nasahaya inay yihiin buu moodaya faidaa samica markuu maqlo aljaahilu qowlahum odhaahdooda markuu maqlo ay sifaatka ilaahay ku inkirayaan yadunnu wuxuu u malaynayaa annahum iyagu min ashaddi innaasi dadka kuwa ugu daran inay ka mid yihiin tacdiiman weynayn lilaahi ilaahay la weyneeyo walaa yaclamu mana oga annahum iyagu innamaa yacuudu inuu u noqonayo qowluhum hadalkoodu inuu u noqonayo ilaa dalaalatin baadi xaggeed wa kufrin iyo gaalnimo ma fahmayo yacnii hadalkooda baadi iyo gaalnimu u laabanayaa oo salka ku haya taa marka ma fahmay baadidi iyo gaalnimadu tee waa baadidi iyo gaalnimo waxaa ah wixii ilaahay sifaad sheegtay oo dhan marka loo diido oo la inkiro waa baadis baadinimo sooma wixii sifo qur-aan iyo sunnada ku yimi ee ilaahay sheegtay ee nebigiisu u sheegay markii la inkiro soo baadinimo maaha gaalnimona waxay ku noqonaysaa sifaadka ilaahay markaad inkirto isagiina waad inkirto leanna waxaan sifo lahayn waa waxaan jirin waa gaalnimo iska cad marka soo maaragt hadalkoodu marka wuxuu u laabanayaa salkana ku haya gaalnimo cad iyo baadinnimo laakiin ruuxa jaahilkii kuma baraarugi karo oo cibaaraadkan waxoogaa quruxsan tansiih iyo tacdiim iyo bay ku hoos qarinayaan kuma baraarugi kartid marka walaa yashcuru mana fahmayo ma dareemayo jaahilku annahum iyagu laa yaquuluuna inaysan lahayn qowlahum odhaahdooda inaynan ku hadlaynin ilaa firyatan been abuurad mooyaane oo filaahi ilahay ay ku been abuuranayaan ah, yani ma dareemayo ruuxa jaahilkii hadalkoodaasi inaysan ulahaynoo ku hadlaynin ilaa been abuurad mooye wax kale inaysan ugu hadlaynin yacni hadalku waa been abuurad oo ilaahay baa lagu been abuuranaya oo waa baadi iyo gaalnimo laakiin ruuxa jaahilkii ku baraarugi maayo quruxsan ee waxoogaa muxuu ahay daahirkoodu waxoogaa quruxsan yahy ayay ku qarinayaan way macnaa sidaas weya adiga fahno waxay sugayaani waxa weye waxa la yidhaahda alwujuud almulaq alwujuud almutlaq jiritaan aan wax sifa a lahayn ma fududa qalbiga aadamuhu iyo maskaxdiisu inuu sawirto wax jira oo haddana aan wax sifa a lahayn shay kastoo jira sifuu leeyay sifaad buu leeyay soo saas ayagu marka jiritaankiina waan ogol lahay jiritaanku wixii uu kaga soocmi lahaa waxyaalaha kalee jira oo sifaadkiisa ana waa u diidan yahy waxaa lagu kala duwan yahay waa sifaadka soo ma lilaahi almaalu lacla makhluuqa markaan u nimaadno makhluuqa maroodigu wuu jiraa libaaxuna waa jira bini aadamkuna waa jira soo jiritaanku kama dhexeeyo soo jiritaan kama dhexeeyo way wada jiraan laakiin maxay ku kala duwan yihin mid walba waa nool yahay waana socdaa laakiin maxay ku kala duwan yihin sifaadkay ku kala duwan yihin soo saas ma maroodigu sifaad buu leeyahay uu kaga duwan yahay noolaha kale libaaxu sifaat buu leeyahy uu kaga duwan yahay noolaha kale aadamuhu sifaat buu leeyahy uu kaga duwan yahay noolaha kale jiritaanku waa ka dhaxeeya laakiin waxa lagu kala baxayaay waa sifaatka soomada garan iyagoo laga yaabo xataa sifaatkii inay isku magac yihiin bay haddana cidda loo tiirinayay ku kala baxayaan markaad hadda maalan tidhahdo yadulfiil iyo yadul insaan iyo yadul faras yaa gacanta maroodiga iyo gacanta aadamaha iyo gacanta faraska jeenyaha horaa la yidhahdaa yadul faras ya soo gacan lama wada dhaho ya laakiin ma mid ba ya gacan maroodi iyo gacan bini aadan iyo gacan faras soo gacmo lama wada dho ayib ma isu egin ma isku midba markaad maroodi u tiirisoo tidhahda gacan maroodi la garay sifaad bay leedahay markaad gacan bini aadan tidhaahdo qaab kaley u taallaa markaad gacan faras tidhaahdo qaab kaley u taallaa maxaa ka dhexeeya gacannimaduna waa ka dhexaysaa magacaasaa ka dhexeeya sideedaba waxyaalaha jiro oo dhan waxay ku kala duwan yihiin oo kala saaraya kala soocaya waa sifaadka khaaliqa iyo makhluuqu jiritaankaa ka dhexeeya labadu way jiraan sooma laakiin maxay ku kala baxayaan ya sifaadkay ku kala baxayaan sifaadka laftoodii baa isku magac noqonaya laakiin magacu ma keenayo inay isku mid yihiin sidaan haddaba tilmaannay marka la yidhaahdo ilaahay cilmi buu leeyahy aadamuhuna cilmi buu leeyahy ayib labada cilmi ma isku mid ba ya cilmiga ilaahay loo tiiriyey iyo kan makhluuqa loo tiiriyey magacu waa ka dhaxeeya laakiin xaqiiqadoodu isku marka la yidhahda allah tabaaraka watacala qur-aanka kariimka ilaahay weji aadamahana la yidhahdo labada weji isku mid maya magacaa ka dhaxeeya laakiin ilaahay wejigiisuna waa mid sifo gooniya waa tan makhluuquna waa sifo gooniyo iyaduna gooni kacawa ah. wahaakada sifaadkii marka ilaahay uu kaga soocmi lahaa kaga gedisnaa makhluuqaadkiisii waxyaalaha jiro oo dhan ayay meesha ka saareen oo diideen hadday sifaadkii diideenna waxaan sifo lahayn waa macduum laa shay waay waxaan sifaba lahayn oo sifo lagu yaqaanaba aan lahayn wuxuu noqonayaa wax aan jirin buu noqonaya saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin waxay ka carareen ilaah iyo khalqigiisa shabah ka dhaxeeyay ka carareen oo ilaahay iyo noolaha in laysku shabaho isshabbahaan bay ka carareen in laga cararana way laakiin waxay u galeen ilaahay inay ku shabbahaan waxaan jirin macduum wax jira inay ku shabbahaan intay ka carareen baa waxay la gashay waxaan jirin oo macduuma inay ilaahay ku shabahaan leanna waxaan sifo lahayn waa wax macduumoon jirin ilaah iyo waxyaalaha aan jirin bay isku mid ka dhigeen soo ma aragta oo sifo la'aanta ah sidaas wey marka ayib wuu sii imaamku wuxuu yidhi marka halkan masale kaluu ka gudagalay masaladaasi waxay tahay qur-aanka kariimka ah mas'aladii ahayd muctasilada iyo jahmiyada iyo ka mid ahayd fikirkooda oo qur'aanku waa makhluuq ay qabeen sida saxdaa ah, qur-aankuna sheegay sunnada nebiga xadiistu sheegtay saxaabadii iyo salafkiina isku raaceen wuxuu ahaa qur'aanku waa hadal ilaahay soo ma waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mida allah ku hadlay jibriil baa ka dhegaystay wuu ka soo qaado nebi maxamed buu u keenay nebi maxamed sal lla lay slam baa ka dhagaystay nebi maxamed baa ummadda baro u soo gudbiyey qur-aanku waa hadalkii ilaahay ka soo fulay sidaas soo saan naqaanay maaha nimankan jahmiyadii iyo muctaziladu waxay la yimaadeen qur-aanku hadal ilaahay maaha sifo ilaahayna maaha soo mayna hadda soo marin inay ilahay hadalba u diideen sidaas daraaddeed waxay yidhahdeen qur-aanku hadal alla ma qur-aanku wuxuu ka mid yahay makhluuqaadkuu ka mid yahay oo maxaad qur-aanka makhluuq uga dhigteen waxyaalaha ilaahay abuuray ee makhluuqaadkiisay qur-aankii ku dareen maxaad ugu darteen waa doodaasuu meeshan hadda ka gelaya wuxuu yidhi imaamku fa mima yus'alu waxyaalaha la weydiin waxaa ka mid a ah canhu xaggiisa waa jahmiga yuqaalu lahu waxaa la leeyahay tajidu atajidu warniyow ma helaysaa fii kitaabi illaah kitaabka ilaahay dhexdiisa ma ka helaysaa aayatan hal aayad ah oo tukhbiru sheegaysa qur'aani qur'aanka xaggiisa kaga warramaysa annahu qur'aanku makhluuqun inuu makhluuq yahay war hal aayadoo qur-aanka ka mida oo sheegaysa qur-aanku inuu makhluuq yahay ma heli kartaayoo kitaabka ilahay ma ka soo saari kartaa su-aashaasaa la weydiinaya falaa yajidu heli maayo marka hal aayad ah oo qur-aanku waa makhluuq dhahaysa ka soo heli maayo qur-aanka ayib wuu waayey lahu haddana waxaa lagu leeyahy yuqaalu waxaa lagu dhihi lahu isaga fatajiduhum helaysaa fii sunnati rasuuli illahi sal alay nabiga nebiga axaadiistiisa dhexdeeda ma ka helaysaa annahu nabigu qaala inuu yidhi ina alqur'aana qur'aanku makhluuqun waa makhluuq axaadiista nebiga ma haysa rasuulka oo ku sheegay qur-aanku falaa yajidu iyadana heli maayo oo axaadiistii marna laga heli maayo xadiis noocaas fa yuqaalu lahu markaasaa waxaa lagu leeyahay fa min ayna xaggeebaad qulta ka tidhi marka ka tidhi oo maxaad u cuskatay qur-aanku inuu makhluuq yahay ka weyday sunnadii nebigana ka weyday labadii mastarba haddaad ka weyday wax sheegaya inuu qur-aanku makhluuq yahay dhankeed ka tidhi marka xaggeed ka keentay waa sideed ku tidhi maxaad sixuskatay fa yaquulu wuxuu dhihi doonaa min illaahi ilaahay odhaahdiisaan ka keenay waay oo muxuu yidhi alle innaa jacalnaahu waxaanu ka yeellay qur'aanan baan ka dhignay carabiyan oo carabi ah seebuu u wataa marka sidii u deliishanaya aan u marno wuxuu leeyahay innaa annagu jacalnaahu waan abuurnay ya qur'aanka jacalnaahu waan abuurnay qur'aanan asagoo qur'aanoo carabiyan carabi a baan abuurnay jacalada bimacnaa khalaqa weeyaan buu wataa wazacama wuxuu sheegtay qaabku u deliishanaya waa ka wazacama wuxuu sheegtay oo ku dooday anna jacala bimacnaa khalaqa inay tahay ya inaa jacalnaahu markaa maxay noqon khalaqnaahu waan abuurnay bay markaa noqonaysa jacala bimacnaa khalaquu ka dhigay wuxuu yidhi marka fa kullu majcuulin mid kastoo la yeelay huwa isagu makhluuqun mid la abuuray waay soo qur'aankii majcuul lagama dhigin bimacnaa makhluuq weeye marka fadacaa wuxuu sheegtay buu yidhi kelimatan kelimo ayuu sheegtoo ku dooday oo min alkalaami hadalkii ka mida almutashaabihi ee isku dhex jiray hadal qasanoo isku dhex jira oo aan kala caddayn kelimo ah ayuu marka ku dooday kelimadaasoo yaxtaju uu xujaysanayo bihaa iyada uu ujaysanayo bihaa iyada uu xujaysanayo man araada ruuxii doona an yulxida inuu duro fii tansiilihi qur'aanka soo dejintiisa oo wayabtaqii raadinaya alfitnata fitnana raadinaya fii ta'wiiliha fasiriddeedana fitna ku raadinaya kelimuu marka keenay waa kelima hadal cad aan ahayn oo mutashaabih ah oo multabis ah oo isku qasan ayuu meesha keenay kelimadaasoo ay xujaysanayaan ciddii rabta cid kastoo doonaysa an yulxida ay yacana waay cid kastoo doonaysa inay durto fii tanziili qur-aanka soo dejintiisa qur-aanka soo dejintiisa see lagu duraa ninkii yidhi qur-aankan ilaahay ma soo dejinin ee wuu abuuray qur-aanka soo dejintiisii buu duray soo ma ilxaadka waxaa la yidhaahdaa alilxaad almaylu wاlcuduul baa la dhahaa laakiin halkan waxaa laga wadaa alxada fi اdiini bimacnaa acana marka qur'aanka soo dejintiisii ciddii doonaysa inay durto oo ay wax ka sheegto hadal uu xujaysan karo oo qasanoo isku dhex jiruu ninkaasi ku hadlay waa man araada ciddii doonaysa an yulxida inuu duro fii tansiili qur-aanka soo dejintiisa oo uu ku sheego inaan ilaahay soo dejinnine kuna hadline inuu ilaahay abuuray ciddii sidaa doonaysa inay u hadasho hadalay xujaysato wayabtaqii raadinaya alfitnata fitnana raadinaya fii ta'wiilihaa inuu dadka lumiyo oo fitneeyo tafsiirkeedana ku raadinaya ruuxa noocaasa hadal u xujaysto ayuu ninkaasi ku hadlay wadaalika kaasina waxa weeya wuu sii daba socdaa anna jacala Ah, wuxuu caddaynaya soo jacala muusan deliishanin oo bimacnaa khalaqa kama dhigin jacalaa laysu dhex fadhiyaa marka kelimada jacala ma khalaqay ku timaaddaa mise macaani kaley ku timaaddaa dooddaasuu marka gelayaa si uu aayaddii uu deliishaday oo innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan ee uu u deliishaday qur-aanku inuu makhluuq yahay aayaddii buu doonayaa inuu dabagalo kelimada jacala qur-aanka markay ku timid imise macnaa loo isticmaalay innaa jacalnaahuse macnahee laga wadaa ma khalaqaa laga wadaa mise macno kalea laga wadaa doodaasoo marka gelay wadaalika kaasi waxa weeye anna jacala kelimada jacala oo filqur'aani qur'aanka dhexdiisa ahaatay min almakhluuqiina markay makhluuqa xaggiisa ka ahaatay calaa wajhayni laba waji ku imaanaysaa kelimada jacala marna ilaahay baa loo tiiriyaa marna makhluuqaa loo tiiriyaa marna faacilka samaynayaay waa makhluuq marna faacilkeedu waa khaaliqa soo ma innaa jacalnaahu hadda mafcuul faacilkeedu yuu yahay ya jacalnaa waan yeela waa allah sooma marna waxay ku imaanay jacala oo faacilkeedu yahay makhluuq yahay marna qur'aanka waxay ku imaan jacalo oo faacilkeedu yahay allaahiyah markii marka lagu kala qaadiye markii loo tiiriyo makhluuq xaggiisa ka ahaato oo cidda jacalada faacilka u ah uu makhluuq yahay laba macnay markaa ku imaanaysa saasuu ka wada ayb wadalika anna jacala fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa ahaatay min almakhluuqiina makhluuqiinta aggooda xaggoodana ay ka ahaatay calaa wajhayni laba weji mid bay ku imaanaysaa markii makhluuqa ay ka ahaato oo makhluuqu faacil u yahay oo iyagu ay samaynayaan calaa wajhayni weeye laba macnay ku imaanaysaa calaa macna tasmiya magacaabis way ku imaan wa calaa macnaa ficlin fal macnihiina way ku imaanaysaa oo min afcaalihim makhluuqaadka falalkooda ka jacala qur-aanka makhluuq markuu yahay waxa jacalada faacilka u ah jacala bimacnaa sama wuu magacaabay way ku imaanaysaa jacala oo bimacnaa magacaabis ah magac buu u sameeyey wuu sifeeyey baa la dhihi jacala wuu sifeeyey jacala wuxuu ku magacaabay soo mid maa macnaha labaaday ku imaanaysa waxa weeye jacala wuu sameeyey oo waa ficil marka afcaasha fal buu noqonayaa makhluuqu markaa samaynaya wa calaa macnaa ficilinna way ku timaadaa ficil macnihii oo min afcaalihim makhluuqaadka afcaashooda ka mida fal makhluuqu samaynayana way ku timaadaa marna magacaabis marna ficil bay ku timaadaa afcaasha makhluuqa ka mid ayib wuu sii wadaa marka wuu sii caddayno wa qowluhu odhaahdiisa weyn marka waa kuwaas aayadihii buu marka keenaya macnahaa ku tusay wa qowluhu alla odhaahdiisa uu yidhi aladiina jacaluu lqur'aana cidiin faacilku yuu yahay ma allah mise waa makhluuq waa mar hadii jacaladu cidda loo tiiriyey ay makhluuq tahay ama macnaa tasmiyay ku imaan ama macnaa ficli min afcaalin bay ku imaanaysa aayaddanuu marka u keenay aladiina kuwa jacaluu ku magacaabay alqur'aana qur'aanka ku magacaabay cidiina gaballo ku magacaabay qaybo kala duwan iyo xubno ku magacaabay saas wey qaaluu waxay yidhaahdeen waa kuwa qur'aanka ku magacaabay qaybaha kala gedisan ku magacaabaye qaaluu waxay yidhaahdeen huwa qur'aanku shicrun waa gabay wa ambaa'u alwaliina ummadihii hore sheekooyinkoodiiyo wararkoodii waay wa adqaahu axlaamin qarow iyo riyo isku jirjirtoo qasan waayo adqaahu axlaamin waa qarow iyo riyo aan kala baxsanayn nin riyooday ya oo aan warkiisi iyo riyadiisu kala saarnayn waayo qur fa haadaa kanibu marka calaa macna tasmiyati magacaabid macnaheed waayo say noqonaysaa marka aladiina kuwa jacaluu magacaabay alqur'aana qur'aankii ku magacaabay cidiina yah qaybo iyo gaballo kala gedisan ku magacaabay magacyo kala gedisan u bixiyey waa oo qaar waxay ku magacaabeen quraankii waa sixir bay dhaheen soo waa magac qaar waxay yidhaahdeen qur'aankii waa gabay magac kale qoladaasina u bixiyeen qolana waxay yidhaahdeen waa ummadihii hore sheekooyinkoodii saasay kuna ku magacaabeen qolana magac kale ay u bixiyeenoo waa nin riyooday oo isku qasan qoladaasina magacaasay ku magacaabeen qur-aankiibay magacyo kala gedisan iyo qaybo kala gedisan ku kala magacaabeen saasuu macnuhu noqonaya ah, ma la fahmi ah, fa calaa macna tasmiya qaala alla wuxuu yidhi waa aayad kaloo iyadana macna tasmiya ku imaanaysa wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu اraxmaani inaaa wajacaluu waxay ku magacaabeen almalaa'ikata malaa'igta aladiina malaa'igtaasoo hum iyagu cibaaduraxmaani allaha naxariista badan addoommadiisii ah maxay ku magacaabeen inaaan dhadig bay ku magacaabeen ya malaa'igtii ilaahay bay dhadig ku magacaabeen oo waxay u bixiyeen magac dhadig magac dumar bay u bixiyeen yacnii wuxuu ka wadaa annahum iyagu sammuuhum sammowhum malaa'igtii waxay ku magacaabeen inaaan bay ku magacaabeen jacaladu markaa macnaheedu muxuu yahay ya sama waay ayib uma kadibna dakara wuxuu sheegay imaamku jacala oo calaa hayri macna tasmiya halkaa hayr maydin qoreeya ku dara halkaa hayru geliya ya uma dakara jacala calaa macna tasmiya buu idiin qoraya waan malaynaya calaa hayri ku qora calaa hayri macna tasmiya halkaa hayr geliya uma kadibna dakara wuxuu sheegay jacala oo calaa hayri macna tasmiya macnaha tasmiyo macnaheeda macno aan ahayn faa'iidaynaysa soo maa ilan macna tasmiya iyadoo faa'idaynaysa soomaynaan soo sheegin tani waa calaa hayri macna tasmiya magacaabid macnihii macno aan ahayn iyadoo lena waata marka oo macaani kale yeelanaysa marka haddii hayruda meesha laga saaro tii horay dib inoogu celini oo calaa macna tasmiyadii unbay noqonataan soo marnay sooma lama rabo marka waa markaan tasmiye loo isticmaalaynin ee macaani kale loo isticmaalayo hadda gelaya marka ayib fa alla wuxuu yidhi yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda yeelaya fa haada kani ala macnaa ficlin fal macnihii wey oo min afcaalihim afcaashooda ka mid yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahoodii ayay fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda yeelayaan waa fal iyo ficil ay munaafiqiintu sameeyeenoo dhegihii intay farihii qaadeen bay dhegta dhexdeeda geliyeen soo ficil maaha marka ah. tii hore waxay ahayd magacaabis magac u bixin tan dambana waxa weeye ficil iyo fal ay samaynayaan marka jacaluu bimacnaa yajcaluuna asaabicahum waa fal iyo ficil ay munaafiqiintu sameeyeen calaa macnaa ficlin min afcaalihim wa qaala alla wuxuu yidhi xataa idaa jacalahu naaran ah, xataa idaa jacalahu naaran ayb xataa idaa jacalahu naaran markuu dab ka dhigay yaa isqisadaa lahaa dulqarnayn fii suurati اlkaafi aakhirkeeda qaala anfukhuu xataa idaa jacalahu naara labadii buureedoo isku xidhayey markii uu dab ka dhigay qaala aatuunii ufriq calayhi qiطran soo maahayn daamurkii ii keena way markaa macna ayb xata ida jacalahu naaran hada kana calaa macnaa ficlin waa ya yaani waxa weeyaan waa fal uu samaynayo dulqarnaynoo dabkii yaani waxa weeyaan wuxuu ka dhigay meeshii dab buu ka dhigay waa ficil iyo fal uu sameeyey oo uu ka dhashay dabku ka dhashay wey macanaa hada calaa macnaa ficlin waay fahada jacala fahada kani jaclu lmakhluuqiina makhluuqa samayntiisa waay jacala markay makhluuqu samaynayo oo makhluuqa loo tiiriyo oo makhluuqu ficil u yahay labadaa mid bay ku timaadaa bimacnaa tasmiyana waa ku timaadaa bimacnaa ficlin min afcaalihimna waa ku timaadaa maxaa soo hadhay marka jacalo oo ya jacalo oo ilaahay marka loo tiirinayo ayaduna macnahay ku timaadaa ma khalaqo keliya ku timaada mise macaani kaliya ku timaadaa uma jacala min amri illaahi calaa macna khalaqa halkaasuu ka bilaabi doona waa darsigeenna soo socda insha allahu tacala hada billahi towfiiq wsal allah wslam wbaaraka cala nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbi waslem